kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka ee idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan subax waliba u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labada bisha saddexaad labada kun saddex labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka caasimadda gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa iyadoona kulamadaasi inta badan looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee gobolka gedo ka taagan iyo sidii loo bilaabi lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab mid ka mid ah a ka soo jeedana jubbaland waxa uu eedeyn kule u jeediyey mas-uuliyiinta gacanta ku haysa gobolka gedo kuwaasi uu ku eedeeyey in ay markaasi hurunayaan colaadda ka taagan gobolkaasi sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan shir looga hadlayay amniga deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay isla deegaankaasi waxaana markaasi halkaasi lagu dhawaaqay in dhowaan la bilaabi doono dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta aad ku dhegaysan doontaan xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saaki degan iyadoona dadka deegaanka ay sheegayaan in deganaanshahaan cagabururun ku taagneen halkaasi laga dareemayo isbitaalada magaalada garowen waxaa la geeyey dadkii ku dhaawacmay dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana soo taraya baaqyada loo jeedanaya dhinacyada halkaasi isku haya xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah barnaamijka falaqaynta wararka waa mar kale iyo barnaamijka

إلى نكالي نفتو يا أصدق قلبي بقول قطيا نكدي نكالي نفتو يا نكدي نكالي نفتو يا aslan ogayo aan nabi dhuglaan nasri iyo qabow neecaw macaan nuur iyo iftiin aana qusayn nabad baa lehe anabkeena nabadasla nuugayo aan abid nuglaan nasri iyo qabow neecaw macaan nuur iyo iftiin aan naaqusay nababaalehe anadkayna nabad dalku waa inuu nabad galay haddee anadkayna nabad intu waa inuu nabad ishaade anadkayna nabad dadku waa inuu nabad kala hade anadkayna nabad mudday naga maqnayd oona wele anadkayna nabad nabade annadkayna nabad waa inuu nabad galay hadee annadkayna nabad muday naga maqnayd oona wile annadkayna nabad nabad heestaasi waxay daafur waheyd barnaamijka falanqaynta wararka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena haddaan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay galinkii dambe gaaray wuxuuna xalay kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo sidoo kale ku-xogeenkiisa maxamuud sidaadan kulmadaasi ayaa looga hadlay inta badan xaaladda siyaasadeed ee markaasi ka taagan maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo iyo sidoo kale sidii loo sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dhinacyada ayaa kulmadoodii waxaa la sheegay in inta badan looga hadlay arinta gobolka gedo iyadoona madaxweynaha soomaaliya uu halkaasi u tagay sidii xal waare loogu gaari lahaa khilaafka inta badan hareeyay maamulka jubbaland ee ka taagan gobolka gedo madaxweynaha ayaa sidoo kale maanta la filayaa in uu shir gudoomiyo ee kulanka golaha wasiirada ee maalinta maanta khamiistaha lagu qabanayo magaalada kismaayo iyadana kulankaasi looga hadli doono xaaladda gobolka iyo sidii markaasi loo bilaabi lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo muddooyinkii dambe ay wadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa militariga soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda jubbaland eena ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa waxa uu sheegay in arinta gobolka gedo uu madaxweynaha soomaaliya uu xalin doono ujeedadiisa safarka ahna ay tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa ee khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka gedo isagoona eedeen u jeediyey mas-uuliyiinta gacanta ku haysa gobolka gedo kuwaasi uu ku eedeeyay inay ka shaqeynayaan amni darro iyo sidoo kale sidii bulshada gobolka ay iskii horkeeni lahaayeen xildhibaan shire oo markaasi u waramay waryaheena xasan maxamed xuseen ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamaanka eh, iyo kuley kulamo kaloo eh, dad kaleo qaasa ah way jiraan tegeeda in eh, xaalada gobolkeeda lafteeda in caawo in laga iska wareysto oo laga kulmo ayaa iya lafteeda suuragal ah hadii la yidhahdo ehm, wallaahi waxaan rajaynayaa isla caawabo dhammaan intaas laba qodob ugu horeysa xagga amniga ama howlgalada dalka ka war si halkaan fiican wax looga bilaabi lahaa isweydiinteeda si saabsan ay caawa way sidoo kale waa bilaabi doono eh, arrinta gobolka gedo oo runtii haddaba message eh, la diri oo dadka kasoo jeeda eh, gobolka gedo oo hadday ahaan lahay xildhibaano hadday ahaan lahay wasiiro hadday ahaan lahay siyaasiyin kaleba isla caawa oo uu rabo madaxweynaha jamhuuriyadda kolley inuu la kulmo si halkaas bal talooyin lasiga weydiiyay iyada lafteeda waa rajaynaya gobolka gado shacab ku nool waa jubbaland jubbalandna ma diidano runta kuusha dadku waxbaa isiga qalda laakiin dad eh, siyaasiyiin ah oo saraakiil ah weeyaan waxa eh, khilaafka jubbaland kala dhexeeyo sidoo kaleet waxaan rabnaa sheego jubbaland gedo way ka shaqaysaa jubbaland waa saddex wasaaradood saddex iyo labaatanka wasaaradood wasaaradood gobolka gedo way ka shaqeeyaan oo jubbaland way ka shaqeeyaan howlahooda xaligay wataan waxnibaa ka bashir laakiin laba wasaaradood aad ah meesha ka maqan oo miima oo ah wasaaradii arrimaha gudaha oo ah, maamul lahayd iyo tii amniga ka maqan marka labadaasa ah, weyaan waxaa naga hadda ciladana haysato oo nimanka siyaasiyiinta oo naga soo horjeedo ay isticmaalayaan laakiin jubbaland kaleeto ama wasaarihii dhammaan gobolka way joogaan shacabku waa isku xiranaye dhaqan siyaasad maxaanku dhaqan iyo bulsho dhammaan inta kaleo dhan waan isku xiranahay waan wada shaqaynaa wasaaradihii dowlada jubbaland way ka wada shaqeeyaan laakiin labada wasaaradood weeyaan oo dad siyaasiyiin qaas oo aan badneen oo shan iyo lixba aan ka badneen weeyaan waxaa isticmaalaya arrinta ayada kuwaasna waa kuwo dana gaar leh weeye marka eh, dadka soomaaliyeed waxaa u sheego inaan shacabka reegado inaysan jubbaland kasoo horjeedin laakiin dad yar oo far ku tirisa o oo boqolkiiba zero zero zero ah, waxa anaga eh, dadka maskaxda ka haysta wey tree ka ah, waxa anaga eh, dadka maskaxda ka haysta wey iyo yaasiid kale oo meelo kala fogfog oo telefoon wax ku hagayo wey marka taasaan ku hubaa kuu cadaynaya marka haddii xitaa saraakiishaas keliya kuwa qaarkood dowlada dhexe ayay ka tarsiinaya mushaarka qaataan keliya waxaa la rabaa saraakiishaas in amar la siiyo oo la yidhaahdo waa inaad la shaqaysaan dowladan jubbaland waayo dadkaasna dowlada maraa meesha ugu tagtay saraakiisha ayaga marka waxaa yar in la xaliyo ma ahane maaha shacabka jubbaland wax colaad oo ka dhexay haba yaraata ma jirta laakiin madaxda gobolka hadda ka arimaysa ee mas-uuliyadda haye waxay sheegaan inaysan madaxweyne axmed madoobe aqoonsanayn marka soo taasi kama dhigna in jubbaland ba aysan aqoonsanayn may may lama dhihi karo lama dhihi karo lama dhihi karo midda iyada walaale eh, kuwa ayaga ah hadde waa kuwa eh, shaksiyaada laybaba ku waxay sheegtaan eh, ma aha waxa dhabta ah laakiin waxa dhabta ah ma ay sheegayan waa ka qarsoon yihiin laakiin waxa dhabta markaan kuu sheego siraskaala hadlo afka ay ku hadlaan languageka luqada ay ku hadlaan ay isticmaalaan waa mid ayaga dhiirigelinaysa waa mid ayaga danahooda qaas ku duunaya maahane mid dhaxidaysa dadka gobolka ama ay ka turjumhayaan ama cidi wakiil ugu yihiin haaba yaraatee ma jirto mukaan runta kuu sheego e, e, sidee loo gelaya marka sidee loo wajahayaa mar hadii madaxdii gobolka ka ariminaysay madaxweyne axmed madoobe kasoo horjeeday aysan kismaayo joogin sidee loo wajahayaa wadahadalladan walahi horta waxaan kuu sheecda mar labaad kugu celinaya adigu sida arinta eh, ah, loo bubuuninayo ama dulayska looga dhigayo horta maba ahaba runtii qaldan buu sheego sidee wey marka waa niman shaqsi maya waxaan rabaa inaan kuu sheego arrintan waa arrin niman shaqsiya kooban weeyo eh, shacabka keliya iyo gobolka marka la leeyahay waa wax weyn weeye kaasina waxa uu ahaa xildhibaan shire oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland isla markaana ka warbixinayay kulamadii xalay ka dhacay magaalada kismaayo oo u dhexeeyey madaxda maamulka jubbaland iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wararka laga soo gaaraya magaalada jigjiga ee caasimadda dowldeegaanka soomaalida etoobiyana waxa ay sheegayaan in dab xoogan uu ka kacay suuqa weyn ee magaalada jigjiga waxaana goobjoogayaasha ay sheegayaan in markaasi ay ku dadaalayaan sidii loo damin lahaa dabkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in dabka uu yahay dab aad u xoogan islamarkaana geystay khasaare hantiyadeed suuqa weyn waxa uu ka mid yahay suuqyada ee ku yaala magaalada ee jigjiga ee caasimada dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaana halkaasi ku burburay hanti aad u badan dadka deegaanka ayaa sheegay in hantidu halkaasi ay markaasi khasaare weyn uu kasoo gaaray islamarkaana maamulka iyo sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka ay ku dadaalayaan sidii dabkaasi loo damin lahaa wixii warar kusoo kordho wararkeeni barnaamijyadii dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi hoyaalay gabayga waa laga bilaabaa baylqaafna waa kaa dilaa mararka qaarkood haddaan loo fakarin ararta waa kaa murgacatahay caanabooro milix lagu daraa dhanaan yahay aniguna tixdan mariya waad ku cayilaysaan jacburka iyo duulkii maqla kama dhargayaan tartankaa la sheegsheegayana waa ku gelayahay da'da iyo markii aan sa'diyo nuunka ku aruursho gabyaaga qarniga soo marka layma odhan doono war caraysauma adigaaba sii go'aamiyey inaad ku guulaysan doonto ashuunkii biisheenoo eratiisa tilmaamay oo dheeray embegiya kaale aryaa asagaana isugudiya haddana tartamaaye ka warranhe oyla magoodloo gabay mataqaaniina waxaa la yidhi tiir dumay mundulkiisa ma toosaayo talaxuma ninkeedaa la yidhi waa tacab khasaaraa tilmaan qaadadnin diidine tahluukaa u dambayso ummaddii tawfiiq weysane tafaraaruqaa u dambeeyo tukana waxaa la yidhi nasiibkiisaa caanasku helaa tartiibbasku cawaay ma lahane isku daadiya naw warkaana magabay baad ka waddaa arrintaan hadda waa kaaweyntaha mana fahmaysid war kalemaanay war ma haysaane abwaan maxamed shilkoo burcajooga wuxuu yidhi isma laha xirsow oon fushiya ilaaha dhooqeeya isma laha ammaan geli dadkiiyo abaabul duulaane isma laha axsaan kula tashiya muyaha wallaay eh. isma laha amiir xula noqiya ururso maangaabe eh. isma laha ergaan ahay dheh iyo amar colaadeede eh. isma laha dabkaad ololisiya aynigaa tahay isma laha afkaad ku hadlaysiya uurka kuu dabane isma laha waxaad odhanaysiya eedda ku hortaale isma laha amuurahad la timi ololahaagii abwaankaasi xisbiga wadani miyuu ka tirsan yahay aryaa abwaanku xabsiga miyou rabaa liintaad sheegi jirteen inuu ku cabo wah liintaan iidma dhammaata miya caanihii geelaa lagu beddelay waaqwaaqloo idinkana geel maa qabtiin war afwaanku burcuu joogaa baa layidhi yaa soo xidhi kara kalamaanay war ma haysiine faysal cali waraabe afkuu furtay ciirrama dhinac taagnaa war maxirsiyaa u oggolaaday ma banaan buxuu ku dhawaaqay waraa ku soo boodinina warkee wuxuu yidhi dhibaatada ka dhacday laascaanood waxaa u sababa muuse bixiyo rasaas uga jawaabay bannaanbixii shacabka hase yeeshee taasi waxay keentay in somalilan meel kasta looga soo duulo dadka hadda laascaanood dagaalka uga jiraana waa dadkii keligii taliskii maxamed siyaad barre ka haray buu yidhi war kuwaas wixii ka nool waaba duqoobeene siday wuxuu jiraan baa meesha tegey miyaa layidhi wararta jenaraal xijaar waa la sheegay weligiin kala maanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan tihiine faysal wuxuu yidhi difaaca somalilan waa in loo midoobo kala qaybsanaantana la joojiyo maadaama waxa lagu soo duula ay yihiin qaranka somalilan aaga duriyaddo ha israacdo miyuu yidhi faysal fayley habus midnimo fadaw waar madew seedigaa ka xishooddee gabiyaayey gabiyaayey googaadadow garaad baan la loola wargaraadada gobolka sool si walboo loola hadlay xabadda joojiya way diideen geel islaamadaa haraysada ilaahow nabadniinkanaadi ay kooweele war kalamaanay waa adduunya gaddoone kornayl milatariya miyaa odadhaqameed ka codsanaya in xabadda la joojiyo oo nabadka baryaya banduuq laalagamo oo xabad bush la siiyo ani bushiyaan warkaa waaru kaadi maaha saad mudaysidii war colaadu hadday dhacdo mar kasta labadaa dhinac ways eedeeyaan dhabtuna waa ka duwan tahay sheegashadooda marka idinku dhinacna aadda ha saaranina xaqiiqada ma waa su'aale eh? labadooda eh? reerkaya weyno eh? u ah waayeel wareedhaa cadhada wixii dhaliyey iyo canaabta la kala tirsaday cabbaar goortaan fikiray wuxuu caqligaygu yidhi colaad nabad baa ka roon waana tii hore loo yidhi haruub daatay caanaa hambada la qaban jiray aryaadhaha samidey cabdullana wuxuu yidhi daadkaa qaar uu doorbiidan dacwayaadood iyo dagaal ay dadka qaar u doorbidaan eh. dacwiyoodood iyo dagaal cabdullow waxaa kaloo la yidhi eh. dagaalnimaan aqoon baa ku degdega hadda labada korneyl dagaal ma yaqaanaan miyaadna leedahay warwarkaa naga dhexgeline eh. walaalkaa dil oo doox ninna darajo kuma helo aryaadhaha warhee ma ogidiina beledka muqdisho dilalka ka dhacaanba ka yarayn dagaalka laascaanood baryahanna waaba ka sii daro waa laga yaaba xaaladda iyo ujeeddada laga leeyahay sababtoo ah shabaabna dhinacow dadki ka dilaa askartina waa dile ciyaalweerana awal saqajaannimay ku ekaayeene dilka waa ku darsameen hadda shacabka muqdisho waxay naqdeen hashi ninka gurani dheelmay dhanna uma fayaaba guddoomiyaha gobolka madaalena wuxuu yidhi dhibaatada askarti siinay ka geysatay waa la soo qaqabtay tomaya saddexna anaa xabsiga ku soo diriye fagaaro loo wada joogaana sharciga la hor keenaa soobe askarigii bajaajlaha ku dhaawacayna waa la soo qabtay iyo arrimaha dibadda oo waardiyey keen la yidhi askarigii kula socdo wax asiguna isaguna amnigow gacanta ka soo gelsha hadda cid kastooo waxgeysata ka heri maynou yidhi oo cabdullow guddoomiyuhu markuu hadlaya waxaa dhinac taagnaa taliyaha booliiska jenaraal sulub hayahee guddoomiye waxa sheegin amau yidhi wartaasyadee walaka guduubay halaftiinga lagalee maroo hayta warkaa iga taliyaha boolisku wuxuu yidhi askarta waa ka saaraynaa inta xun booliisna nooma si ahaan doonaan mid kasta oo shacabka dembi ka galaana waajibkiisaan marinayna kii wax dila waa dilaynaa kii saqajaannimo kale sameeyana waa ruqsaynaynaa sheegboynti kastana waxaan gey doonnaa qof waayeela oo waaye araga oo yaqaana sharciga booliiska war saldhigyada wiilasha yaryar taliyayaasha looga dhigay ma la bedelayaa horta waayeel miyaa loo waayy war islaama xataa waa laga dhigay ani waxaan dhihi lahay tusbaxaan kal goyo hadba meel loo tuuri sii loo tixi lahay madaxday u taalaa bakar bakar baabuurka ii jooji war cabdallow xigmad baa kaa burqanaysa war booliis waayeela oo waxgarada oo waajibkiisa gudanaya haddii la helo arrintu sidaan way ka duwanaan lahayd horta booliiska muqdisho jooga iyo ciyaalweera ayaa badan waayeelnimadu way fii'an tahay waaya araggeede doqonbaa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede horaa waxaa loo yidhi waayeeli waa aragba wax looma sheego waayeel dadow inaan waalanahay duni warsi sido weligeed jirto waqalkiiyo xarkan weydaaratan waytaynaywarwaaqlow miyigaani biyomele miyaad weli joogtaa urrinkaan asaga eryadu doona iska samaystee aan idiin warramo war ma haysiine waagadan iyo war ma haysiin ah war inaad war hayn anaa idiin caddaynaye hadda hadda waa haddadaan waa hadda intaan hadlaynay bajaajla kalaa la dilay macbuudko waaga iyo bajaajlaa la dilay ah dhimashooyin damboykan hatiliwada naftiisa ayaa jooga waana dille maalnahaha war kalemaanaer wayaabanahe soo ma dhici karta dilka bajaajlayaasha in qola qandaraas ku soo qaadatay saa marka ma askarta qandaraaska la siiyey war horta ciidamadu bajaajlayaasha colaaday u hayaan xaggay ka bilaabatay waar malaha iyagoo gacanta taagayay wadada uga tageen war askar lahaynee amay meesha siyaasadi ku jirtaa kolay taba baroorta orgoga ka wey awrkaaga dhaanso war siyaasad sidii kale walangmadaa kuusaasmaahina bajaajlayahay dhammaayo meeraasa nin waliba wuxuu ba laga gudaya aan maqli jira war mar kale aan waramo warramo kale ah yaama noo howlaadahay war lankoraar mudwahanku dhurdooga aga wargooyi ninku war badana ma wariya bareega ku qabo fariinka dhabdheh soy soy ma ka haysaa waa taaltaallaa kulaha war waa falantiina hadda hadda oon idinla hadlayo ma haddana bajaajyada kale la dilay hayay war waa waale arrinkiinnu war waa falantiina hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud war bajaajyaydi miyuu u war hadduu kismaayo ka degey war bajaajiina shareerba kismaayo waa laga mamnuucay war waa falantiine ah. madaxweynayaa kismaayo ka degey carar waa kaasa bu'aaleha ku daro dastuur duglaba hadda ka hor u ka degaye oh. yaa bu'aale u diidaya waar wallaweynay madaxweynaha xasan shiikh hadduu laascaanood ka soo dego madaxweyne muuse bixi ma ku soo dhowaynaya hoy waaqwaaqlow adna geel markii gurbaan loo tuma er arbeeda u hese war cabdalla weligaabaadan geel arage gurbaanka wuu ka didaaba ma arki may tiri waa arki geelo guulaalo gumbulola'aan dhihi jiri warwar ma haysana dowladda maraykanku somalilan miyay ixtiraaftay dagaalka laascaanood la joojiye miyay ku baaqday warwarkaa iga dhex gelinine boobiya rasaas bay u keentay dowladda soomaaliya falanqeeyayaashuna waxay yidhaahdeen marba hadday dowladdii maraykanku soomaaliya hub iyo rasaas siinayso cunaqabataynta in laga qaadaayo way iska caddahay horta soomaaliya cunaqabataynaa saaran iyo maraykankaa hub siinayo isma qabato war dhaganka maraykanka la joojiye banaan la jiifiye banaanu war soomaaliya cunaqabataynta hubku magac ahaan bay u saarrayda kamay hirgeline mar dhow taangiyaal lagu caawinayaabaa la yidhi qaarna waa laga gadayaa war diyaaradaha dagaalka eftu wantutu maraykanku ma naga iibinaya warwar ma haysiina afhayaanka al-shabaab calidheere ii ma dhinti waar miyaa la soo qabtay wargoyn ma mar labaad buu wadahadal codsaday wixii naftiinna iyo maalkiinna idinkugu yimaada aska dhiciyo miyuu yidhi horumarka muqdishoaan ka shaqaynaynaa miyuu yidhi war kalemaanay dad waalanaatiin waxna laydiima sheegi karee eh. bishaaraan idiin hayaahe haddaad meel ku og tihiin shan milyan oo lacagaha la siinayaaha layidhi ciddii keenta hadda waa dollar lacagta aan idiin sheegay maraykankaana dhiibayaa la yidhi edde markaa lambar laga wac ma sheegeen waar weynay war ma haysiine shiikh cali saaxiib baanu ahaan jirnay markaayna laakiin haddaanan ana lacagtii doonane soo kala qaybsan mayno war calidheere ciyaalka yarar baa isqarxiya waa yidhaah waana ka yeelaane anigana ii geeya maraykanka oo lacagta shabaab u soo qaada ma yidhaaho kollayba sidii la arki jiray maalinay noqotaba mid iyaga ka mid ah ayaa maraykanka u sheegi doona lacagtana qaadan doona lacagey ragga kala labeeyay haweenlahashadooday litaha gargaaray dhaqanna hoosu celiyay war kalamaanay war ma haysaane madaxda warbaahinta ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin cabdalla muumin wasiirkuna wuxuu ballan qaaday inuu xaaladdaa kala qabanayo wuxuu awoodo guddina way iska soo saareen laakiin xildhibaan jeesow baa arrintii meel kale la qabtay oo wuxuu yidhi saxaafaddu xataa inay waraystaan waa loo diidey marka uu sidaa leeyahayna warbaahin baa ka duubaysay oo weriyaa waraysanayey codkiisana waa la baahiyey agaasimaha raadiyo kulmiya burhaan diiniina wuxuu yidhi jeesow waxa uu sheegayo wasiirka cadaaladda kalamaannaan hadal asaguna nagalamuu hadlin marka waa been abuur loo geeyey xildhibaanka malaha war xildhibaan jeesow hubsiina hal baa la siistaa ma maqal miya waar nin meeli u caddahay meeli ka madow war warbaahin laguma been abuurto saakaa afdheerkaana war badane haaye derbi kaboodoy doondheer daluushay kaadaymuhaywaar maxaa ku qaaday fariimahaasi xubintii kalmaan ee ka sii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo